alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى allahu عlى muxamadi wعalى ali muxamed waxaa inoogu dembeeyey halkuu markaa sheikhu inoogu sheegaayey waajibka ugu weyni ama amarka ugu weyni awaamirta shareecada inuu yahay tawxiidka muxaramaadka ka ugu weyn ama manhiyaadkiiyo waxa la reebay ka ugu weynaanshaha badanna ee ugu xaaraannimada badanna inuu yahay shirkiga iyo gaalnimada inuu yahay mawduucana adilada ku soo aroortay wax ka mida waa tilmaanay taqsiimka tawxiidka waxaynu sheegnay saddex qaybood inuu u qaybsamo tawxiid alrububiya iyo tawxiid aluluhiya iyo tawxiid alasmaa wasifaat bacdu lculamaa saddexaasay u qaybiyaan towxiid urububiyana waxay uga jeedaan inay ilaahay afcaashiisa u keliyeeyaan waa inuu allah keligii yahay khaaliqa aw raasiqa yahay aw maalika mudabbirka a yahay oo maamulaya makhluuqaadka taas baa waxay tahay rububiyadii marka ilaahay in rabbinimadiisa iyo afcaashiisa in loo keliyeeyo oo loo keli yeelo tawxiid ululuhiyana waxaa looga jeedaa ilaahay cibaadadiisa in loo keliyeeyo oo keligii la caabudo tawxiid alasmaa wasifaatna waxaa looga jeedaa magacyada uu ilaahay isku magacaabay ama rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam uu ilaahay ku magacaabay in lagu magacaabo sifaadka uu isagu isku sifeeyey ama rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam uu ilaahay ku sifeeyeyna in lagu sifeeyo ilaahay wuxuu isu diidayna loo diido laga reebo sifooyinku isu diidayna ou iska nafiyeyna in loo diidoo laga nafiyo yadaan markaa sifaadka iyo asmaada aan la beddelin oo aan macnahooda la weecin oo aan macnahay leeyihin laga madhnaysiin oo aan kayfiya qaab loo xadidin sifaadka ilaahay iyo daatada ilaahay ee laga gaabsado laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa tamhiil iyo shabahaadna loo diidaayo la odhanaayo sifaadka ilaahay lama mid aha sifaadka makhluuqaadkiisa laysa ka midlihi shay wa huwa asamiicu albasiir bacdu ahlicilmina tawxiidka waxay u qaybiyaan laba qaybood oo altawxiid alcilmiyu alictiqaadiyu iyo altawxiid aliraadiyu alabiyu macnahan waxay noqonaysaa in ictiqaadka ilaahay loo keli yeelo oo ictiqaadka waajibka ah ee layna faray ee xagga ilaahay ku tacalluqa in la caqiideeyo la rumeeyo oo waxa uu ilaahay la gaar ka yahay loo caqiideeyo inuu isagu la gaar yahay laguna aqoonsado inuu isagu la gaar yahay aan cidinla wadaagin atawxiid aliraadiyu alطalabiyuna waxaa looga jeedaa tawxiid alcibaadati lahu in ilaahay cibaadada loo keliyeeyo labadaa qaybood marka loo qaybiyo tawxiidu alrububiya iyo tawxiid alasmaa wasifaat waxay guda gelayaan altawxiid alcilmiy alictiqaadiyu in ilaahay magacyadiisa loo keliyeeyo rabbinimadiisana loo keliyeeyo waxay labada noocba guda gelayaan altawxiid alcilmiyu alictiqaadiyu tawxiid alcibaada in ilaahay cibaadada loo keliyeeyaana waxay gelaysaa altawxiid aliraadiyu alabiyu calaa kulli xaal alfaadda kala duwan macnuhu marka tawxiid lictiqaadi lahu wa tawxiid lcibaadati lahu labada anwaacda tawxiidkao dhan waa koobaysa ma waa shamlinaysa taqsiimka tawxiidka la qaybinayo sidaa loo qaybinayaana waa mid saxa culamada ahlu sunna waljamacana ay markaa sheegeen ahlu cilmigii hore iyo culamada mutaakhiriinta iyo culamada mucaasiriinta intuba ay tilmaameen intuba ay tilmaameen marka wax dhibi ah kuma sugna taqsiimkaa la qaybinayo waxaana looga jeedaa si tafhiimka iyo fahansiintu ay u sahlanaato ayaa abwaabta cilmiga iyo funuunta kala duwan sida loo qaybiyey baa tanna culammada u qaybiyeen daruuri maaha marka la odhanayo shay waa la qaybinayaa ilaaba ilaa nas sariix ku ah oo ku cad taqsiimka in la helo waayo funuunta cilmiga fanni kastaba waxaad og tahay in taqaasiim iyo taqsiimaad ay ku sugan yihiin oo la qaybqaybiyo haddana taqsiimaadka caynkaasa culammadu waxay ku ogaadeen istiqra' iyo tatabuc inay raacraaceen oo u fiirsadeen oo dabeedna marka anwaacda ay markaa u qaybiyeen istiqraaga ay ku heleen waxaana jira jirta risaalo naafica oo baabkaa ku saabsan oo cabdurazaaq ibnu cabdilmuxsin albadr u alifay oo ku saabsan taqsiim taqsiimka tawxiidka ku saabsan waana risaala qayima mufiida marka risaaladaa in la taalacdo ayaa habboon mawaadiic kale ayaynu kaga hadalnay taqsiimka iyo shubahaadka lagu kiciyey ka jawaabista laga jawaabayo hadda kuma dheeraan laakiin lama odhanaayo waa umuur ictibaariya ee waxaa la odhanaya waa umuur xaqiiqi ah taqsiimkaasi waa taqsiim xaqiiqiya maha taqsiimaad ictibaariya ma ah waana markaa macno ahaanna waa in saa loo aqoonsadaa waxaanay noqonaysaa haddii lahay waa taqsiim ictibaariya yacni marka khata lafdiya bay noqonaysa yacni sababku waxay tahay in lahay taqsiimaadkaasi waa xaqiiqi waana marka anwaac yacni marka waxawa kala duwan walow marka tacalluqba ha isku lahaato oo ay isku tacalluqdeen mana keensanayso daatooyin kala duwan in la sugaayo ama aaliha kala duwan in la sugaayo waayo ilaahay waa waaxid qul huwa allahu axad marka wax tacaduda oo daatada iyo kan la keliyeynaayo ay badanayaan markaa kama dhalanayso ee sida ilaahay sifaat mutacadida ay ugu sugnaadeen sida asmaa mutacadida ay ugu sugnaadeen waaxidnimada ilaahayna ayna uga hor imanayn oo isagoo allah uu waaxid yahay haddana magacyo badan buu leeyahy walilahi alasmaau lxusna fadcuuhu biha asma waa la jamciyey magacyo badan baa ilahay u sugnaaday haddana waa waaxid sifooyin badan baa ilaahay u sugnaaday haddana ilaahay waa waaxid marka tawxiidka uu ruuxu ama addoonku ilaahay waxidaayo oo marna xagga ictiqaadka ka waxidaayo marna xagga cibaadadiiyo ficilka uu ilaahay ka keliyeynaayo oo keligii caabudaayo ma keensanayso ka tawxiidku ku tacalluqayo allah ahi inaanu waaxid ahayn keensan mayso ee allah waa waaxid mar layba qul huwa allahu axad ilahay waa waaxid cid ku lamaanayna ma jirto taqsiimka tawxiidkana kama dhalanayso yani tacadud almuwaxad ka la keliyeynaya inuu tacadudo waayo tawxiid waa ficilkii addoonku uu la imanaayo oo marna xagga caqiidada uu ilaahay ka waxidaayey oo kelinimadiisa caqiidaynaayey marna xagga ficilka uu ilaahay ka keliyeynaayey oo uu keligii mar layba ka kelinimada loo ictiqaadinayo iyo ka keligii la caabudayaana waa allah oo qura waa allah oo qura qala musanif raximah llah faida qiila laka ma alusul alhalaaثaة alati yajibu cala alinsani macrifatuha marka lagugu yidhaahdo ma alusuul alhalaaثatu maxay yihiin asalada saddexda ahi alatii asaladaasoo yajibu cala alinsani macrifatuha ay ku waajibka tahay insaanka ama ruuxu inuu aqoonsado oo gartaa ay waajibka ku tahay aslada saddexda ay waajibka ku tahay ruuxu inuu gartaa maxay tahay haddii lagugu yidhaahdo faqul waxaad tidhaahdaa macrifatu alcabdi rabbahu waa garashada uu addoonku garanaayo rabbigiis garanaayo aqoonsanayo wa diinahu iyo diintiisa uu garanayo aqoonsanayo wa nabiyahu muxamadan sala allahu alayh wasalam iyo nebigiisa uu garanaayo aqoonsanayo muxamadan muxamed ahaaday sala allahu alayh wasalam waa saddexda asal saddexdan asalna waa saddexda ruuxa qabriga lagu weydiinayo waa ka xabaasha lagu weydiinayo adilada qaarkoodna saddexdan waa kulmiyeen sida xadiiska aynu hore u soo sheegnay daqa طacma aliimaani man radya biاllahi rabba wbiاlislaami diina wbmuxamadi salى allahu alayh waslama rasuula faida qiila laka marka lagu yidhaahdo man rabuka waa kuma rabbiga faqul waxaad tidhaahdaa ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه rabbigay allaahu allah weeye aladii kaasoo rabbaanii aniga i barbaariyey wa rabbaa barbaariyey jamiica alcaalamiina caalamiinta dhammaantood iyo makhluuqaadka dhammaantoodna barbaariyey binicamih nicmooyinkiisa ku barbaariyey wa huwa macbuudii yacni rabbigaasi waa macbuudkaygii waa kaan caabudaayey ka ii rabbiga ah ee i abuurtay ee ii nicmaynaayey ee i barbaariyey ayaanan caabudaya laysa lii macbuudun siwaahu ima sugnaanin mid mid la caabudo oo isaga ka soo hadhay ima sugnaan yacni isagoo quraan caabudaya waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisuu ilaahay uu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu mahad ama jinsiga mahad oo dhan lilaahi ilaahay bay u sugnaatay rabbi alcaalamiina rabbi alcaalamiinka khalaa'iqda rabbigood bay u sugnaatay makhluuqaadkao dhan kii u rabbiga ahaa bay u sugnaatay oo mahad oo dhan isagaa la gaara isagaa mutaystay wa kullu maa siwa allahi caalamun wa kullu maa kii dhammaantii siwa allaahi ilaahay ka soo hadhay caalamun waa caalama waa makhluuq waa mid la abuuray waana waaxidun min dalika alcaalam aniguna waxaan ahay buu sheikhu yidhi mid caalamkaa ka mid a ah. yacni aniga agaen jawaabayaa yani ruux kastay ku dhacaysaa oo jawaabtaa yidhaahda waxaan ahay mid ka mid a ah caalamkan ama makhluuqaadkan mid ka midaan ahay wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya raximah ullah su-aal iyo jawaab ayuu ka dhigay namadka uu kitaabka u qoray haddii sidaa lagu yidhaahdo saa saadheh haddii sidaa lagu yidhahdo saadheh waana usluub ka mid a asaaliibta tacliimta waana usluub sahlan oo talqiinka iyo wax ulaqimaadda iyo dadka ibtidaa'igaa baristeeda waa mid u fudud marka sidaa lagu yidhahdo saa ku jawaab saasaana u daliila ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه wuxuu sheikhu tilmaamayaa rabbi in laga soo qaatay ama laga soo ishtiqaaqay tarbiyo waa sida hadalkiisu uu ku dareensiinayo ama ku tilmaamayo ibnu cuthaymiinna waaba tasriixiyey oo wuxuu yihi wayushciru kalaamu اlmuؤalif raximah اllahu ana rabba ma'khuudu min aلtarbiya wuxuu ku dareensiinayaa mu'alifka hadalkiisu ilaahay ha u naxariistee kelmadda arab inuu yahay mid laga soo qaatay ama laga soo ishtiqaaqay tarbiyo saas aawadeed buu sheikhu u yidhi aladii rabbaanii warabba jamiica alcaalamiina bincamih laakiin ishtiqaaqa culammadu way qaybiyaan oo ishtiqaaqu lasqar baa jira waana nooca mutabaadirka ee soo degdega badan marka ishtiqaaq la itlaaqo marka nooca ishtiqaaqulasqarka kuma rumoobayo rabbi inay tahay ma'khuud min altarbiya waayo tarbiya waa masderkii rabba yurabbii marka asalkeedu wuxuu ahaa yani facala asal ahaanna waxay ka imanaysay markay tahay tadciifka marka laga saaro rabaa bay ahayd oo rabaa waa ziyaaday rabbaana waa ziyaadiyey macnaa waa barbaariyey waana ereyga rabaa yarbu yani riba waxa weeyaan erayga ay masderka u tahay wey waa ficilka ay masderka u tahay marka maaddada waxaa ka dhexeeyaan laakiin ishtiqaaqa nooca mutabaadirka ahe ishtiqaaqul asqar la yidhahdaa ku rumoobi maayo oo midna asalkeedu wuxuu ahaa rabaa yarbu markaasaa rabba yurabbii tarbiyatan la yidhi midna waxay ahayd asalkeedu rababa ayay ahayd waa rabba yarubbu rabbahu waa mulkiyey rabbahu waa maamulay rabbahu waa ziyaadiyey yacni waxa weeye rabba waxay sheegaysaa mulki iyo siyaado ayay markaa sheegaysa maamul iyo hanasho iyo yeelasho saasay tilmaamaysa laakiin hadalka shiikha waxaa lagu tawjiihinayaa ibnu cuthaymiinna aanu ictiraadin inay u jeedaan noocyada kale ishtiqaaqa ama ishtiqaaqu lakbar inay u jeedaan akhar alxuruuf hadday labada kelmadood ay isku mid ka yihiin oo hal xaraf ay ku kala bedelnaadaan ishtiqaaqul akbar bay noqonaysa marka almuhim nooca mutabaadirka ishtiqaaqul asqar saasaynay u ahayn laakiin labada macna isku ogogleh erayga atarbiyana barbaarinta la yidhaahdaa waa idinka arkay ama maqlay wasaaratu altarbiyati waatacliim waa wasaaradda barbaarinta iyo waxbarista ama waxbarashada marka atarbiya asal ahaan waa barbaarinta marka allah makhluuqaadka waa abuuray oo isagaa mulkiya isagaa abuuray isagaa arsaaqaya isagaa nicmooyinkiisa ku barbaarinaya oo ku korinaya tacbiirka rabbi asal ahaan inay tarbiye ahaydna waa looga horeeyey mashaayikhda najdiyiinta oo raaqib alasfahani kitaabkiisa mufradaadka waxa uu yidhahdaa alrabu fi lasli altarbiya waana culamadii qarnigii afraad culamadii qarnigii afraad iyo qarnigii shanaad awalkiisii noolayd wey waxaan u malaynayaa shan boqol iyo dhowr iyo toban inuu meelaha dhinto alrabu fi اlasl aلtarbiya wa huwa inshaء shayi xaala faxaala ilى xaddi tamaami yuqaalu rabahu farabaahu farababahu marka wuxuu tilmaamayaa macna ahaan eh, inay macnaha faa'iideynayso laakiin isagu ma odhan sida waa laga soo ishtiqaaqa laakiin macnuhu inuu sidaa yahay oo ay la macno tahay ayuu tilmaamaya wa qiila lian yarubunii rajulu min qurayshin axabu ilaya min an yarubunii eh, rajul min hawazin ghazwadii ghazwatu xunayn markii nabigu sala allahu alayh wasalam uu galay waa tii qoladii hawaasin markii hore ay saxaabada gaadeen oo meel aynay ka filayn u galeen dabeedna markii hore yacni waxaa dhacday nawcan maa markaa in yacni dib badankii inay u yaaceen oo lagaga naxsaday nebiga sala allahu alayh wasalam iyo afraad kooban ayaa sugnaaday oo bartoodii ku sugnaaday nimankii marka waxa weeye gaaladii quraysheed niman ka mid ahaa ayaa dagaalka markaa la socday oo markaa islaamnimada yacni markaa quluubtooda aanu markaa gelin amaba islaamnimadii aan caddaysanin qaarkood markaasaa midkood wuxuu yidhi batala sixru sixirkii waa buray kii kale la socday baa wuxuu yidhi oscot waar amus buu yidhi lian yarubunii rajul min qurayshin inuu imaamulo ii taliyo nin quraysh ahi waxaan ka jeclahay nin rahawaasin ahi oo qolada kale aan reerkayaga ahayni inuu ii taliyo waxaan ka jeclahay nin quraysh inuu ii taliyo kaan isku qolada nahay inuu ii taliyo yarubuni wuxuu ujeedaa inuu imaamulo ayuu ujeedaa oo ii taliyo almuhim sheikhu wuxuu daliishaday rubuubiyada ilaahay alxamdu lilah rabbi alcaalamiin waana rububiya caama mahadoo dhami waxay u sugnaato mahadoo dhami waxay u sugnaatay oo la gaara allah caalamiinta rabbigood bay u sugnaatay makhluuqaadka oo dhan kii u rabbiga ahaa oo alla wax kastoo allah ka soo haray waxa la caalam oo alcaalamiin waa waaxid waaxidkiisu waa caalam jamaciisuna waa alcaalamiin caalamkana waxaa caalam loogu magacaabay liannahu calamun calaa khaaliqihim wuxuu calaamad u yahay makhluuq kastaaba khaaliqii abuuray waa amaarada ilaahay lagu aqoonsanayo o lagu garanaayo oo maadaama makhluuqaadka ilaahay lagu garanaayo ilahay awooddiisa iyo ilahay waxdaaniyaddiisa sidaasaa caalam lagu magacaabay wa fii kulli shayin lahu aayatu tadullu cala annahu waaxidu shay kasta waxaa ku sugan calaamad ku tusinaysa ilaahay inuu waaxid yahay oo uu keliya wa kullu maa siwa allahi wax kastoo ilaahay ka soo hadhay caalamun waa makhluuq la abuuray oo ilaahay abuuray rabbina lagu aqoonsanayo lagu garanayo wa ana waaxidun min dalika alcaalamiin aniga oo kan jawaabaya ahi midh ka midaan ahay caalamka ama makhluuqaadka ah mid ka mida ayaan ahay fa idaa qiila laka marka lagugu yidhaahdo bima carafta rabbaka maxaad ku garatay oo ku aqoonsatay rabbiga faqul waxaad tidhahdaa biaayaatii wa makhluuqaati waxaan ku gartay dheh ilaahay aayadihiisa iyo makhluuqaadkiisaan ku gartay aayaadka ilaahay baan ilaahay ku gartay makhluuqaadkiisana waa ku gartay ilaahay wa min aayaatihi alleylu walnahaar walshamsu waalqamar aayaadka ilaahay iyo calaamaadka rabbi lagu aqoonsaday ka mid ahaatay alleylu habeenkii walnahaaru maalintiiyo wshamsu qoraxdiiyo walqamaru dayax aayaat waa jamcu aaya aayana calaamadaa la yidhahdaa atabnuuna bikulli riicin aayatan tacbathuun aayadda iyadoo calaamad looga jeedo waa tii ku timi aayat shucaraa ow allah yidhi isagoo ka xikaayoonaya hadalkii markaa lagula khitaabay ummadii hore ummad ka mid a atabnuuna bikulli riicin atabnuuna bikulli riicin aayatan tacbathuun ma waxaa ka dhisaysaan meel kasta oo sarraysa riicu waa meesha dheer ama meesha taagan aayatan ay calaamatan ma calaamad baa ka dhisaysaan meel kasta oo taaganba marka aaya waa bimacna calaama wa min makhluuqaatihi makhluuqaadka ilaahay buu ka mid ahaaday alsamaawaatu asabcu samooyinka toddobada ah waalaaraduuna asabcu iyo arlooyinka ama dhulalka toddobada ah waman fiihinna iyo cidda ku dhex sugan cirarka iyo dhulka wamaa baynahumaa iyo waxa dhexdooda ku sugan makhluuqaadka ilaahay bay ka mid ahaadeen intaasiba waddaliilu qowluhu tacaala waxaana hadalkiisu allah uu yidhi wa min aayaatihi alleyl walnahaaru walshamsu waalqamar aayadaha ilaahay ama calaamadaha ilaahay lagu aqoonsado ayay ka mid ahaatay ayuu ka mid ahaaday alleylu walnahaaru walshamsu walqamar habeenka iyo maalinta iyo qoraxda iyo dayax afartaasiba aayadaha ilaahay ee calaamaad rabbi lagu aqoonsanayo oo waxdaaniyadiisa iyo awooddiisa lagu garanayo ahaaday bay ka mid ahaadeen laa tasjudu lishamsi walaa lilqamar ha u sujuudina lishamsi qoraxda ha u sujuudina walaa lilqamari dayaxana ha u sujuudina wasjuduu lilahi aladii khalaqahuna in kuntum iyaahu tacbuduun u sujuuda lilaahi allah u sujuuda aladii kaasoo khalaqahunna abuuray ee qoraxda iyo dayaxa iyo makhluuqaadka kaleba ilaaha abuuray u sujuuda in kuntum iyaahu tacbuduun haddaa ahaateen qaar ilaahay oo qura caabudaya ay fasjuduu lilahi aladii khalaqahun u sujuuda ilaaha abuuray makhluuqaadka abuuray u sujuuda ilaaha makhluuqaadka abuuray وسجودا وqowluhu tacaalى waxaa kaloo u daliila hadalkiisu ilaahay oo yidhi ina rabakm allah aladii khalaqa الsamaawaati wاlأrضa fi sittaةi ayaam ina rabbakum rabbigiin allahu allah weeyi aladii kaasoo khalaqa asamaawaati waalarda abuuray cirarka iyo dhulka fii sittati ayaamin lix maalmood gudahood ku abuuray uma istawaa cala alcarshi intaa dabadeedna ka korreeyey oo ka kor noqday carshiga yushi laylayugshi leyla nahaara yaطlubuhu xafiifa yuqshi ilaahay waa daboolayaa alleyla habeenka ayuu ku daboolayaa annahaara maalinta yatlubuhu xaaluu habeenku maalintii doonaayo ama maalintu habeenkii ay doonayso labadaba waa lagu fasiraya xahiifan ay talaban xahiifan doonitaan degdega ay doonayso washamsa wuxuu ilaahay abuuray qoraxda uma istawى calى alcarshi yuغshi leyla الnahaara yaطlubhu xahiiثa wa muctarida oo waxay soo kala dhex gashay macطuufkii iyo macطuufu calayhigii waالshamsa waxaa lagu cadfayaa aلsamaawaati marka macnuhu wuxuu u dhacayaa wuxuu abuuray cirarka iyo dhulka lix maalmood gudahood buu ku abuuray washamsa qoraxda ayuu abuuray waalqamara dayaxa ayuu abuuray waalnujuuma xidigaha ayuu abuuray musakharaatin biamrih xaalay ahaadeen qaar la sakhiray oo la layliyey biamrihi ilaahay amarkiisa lagu sakhiray oo amarka ilaahay ayna khilaafayn alaa lahu alkhalqu waalamru alaad wa xarfu tanbiih hooyaay ilaahay oo qura waxa u sugnaaday alkhalqu makhluuqaadka waalamru iyo amarka oo sharciga ah alkhalqu waa facli oo mafcuul looga jeedo ay almakhluuq makhluuqaadka iyo amarka oo sharciga ah labaduba ilahay bay u sugnaadeen tabaaraka allahu rab alcaalamiin tabaaraka allahu waxaa khayrkiisu batay ilaahay waxaa barakadiis iyo khayrkiisu batay allah rabbulcaalamiina khalaa'iqda rabbigood ayaa khayrkiisu batay oo barakadiisu badatay sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximah ullah ilaahay waxa lagu garanayo marka wuxuu ihi faida qiila laka bima carafta rabaka faqul biaayaati wa makhluuqaati haddii lagugu yidhaahdo maxaad ku gar maxaad ku garatay ilaahay ama maxaad ku garanaysaa waxaad tidhahdaa waxaan ku garanayaa aayadihiisa iyo makhluuqaadkiisa aayaadku waxay u qaybsamaan laba qaybood waa aayaad kawniya iyo aayaad sharciya aayaad kawniya waxaa loo jeedaa makhluuqaadka oo waa calaamad ilaahay lagu garanayo waana aayaad la abuuray kawniya waxaa loo yidhi waa la jirsiiyo allah baa abuuray inama amruhu ida araada shayئa an yaquula lahu kun fayakuun kun buu ilaahay ku jirsiiyey saas aawadeed kawniya sida loogu iطlaaqaya waa saas marka aayaadka kawniga waxaa loo jeeda makhluuqaadka waayo waa calaamado ilaahay lagu garanayo o lagu aqoonsanayo aayaadka sharcigaana waxaa looga jeedaa alaayaat almunazala sida aayaadka qur'aanka oo kalea loo jeedaa aayaadka munazalka ee amarka ah bimacnaa sharciga ilaahay ah ee waxyiga ah ee allah ku soo dejiyey nebiyadiis sida nebi maxamedba sala allahu aleyh wasalam aayaad sharciga ugu soo dejiyey oo qur'aan ah nebi muuse uugu soo dejiyey ilaahay aayaad sharciya oo tawraad ah nebi ciise uugu soo dejiyey aayaad sharciya oo injiil ah marka aayaadka hadalka ilaahay ah ee munazalka ah yaan iyagu makhluuqa ahayn waxaa la yidhahdaa aayaad sharciya marka aayaadkii maadaama labada noocba ay leedahay makhluuqaad iyo aayaad munazala ah oo aan makhluuqaad ahayn cadafka la isku cadfaya maxay noqonaysaa biaayaati wa makhluuqaati cadafka la isku cadfaya waxay noqonaysaa min baabi cadfi alkhaasi cala alcaam shay gaara oo khaas ah ayaa lagu cadfayaa shay guud oo caam ah waayo aayaadkii makhluuqaadkuna waa soo galeen waxyaalo kalan makhluuqaadka ahayna waa soo galeen marka aayaadkii oo makhluuqaad iyo qur'aankii mid walba camimaysa oo ku caam ah baa lagu sii cadfay shay gaar ah gaar loo sii xusay oo ah aayaadkii kawniga ahaa oo makhluuqaadka ah wa biaayaatihi wa makhluuqaatihi caam iyo khaas baa la isku cadfaya sida loo yidhi tanazalu almalaa'ikatu waalruux habeenka laylatulqadriga waxaa soo degaysa malaa'igta ilaahay waxaa kaloo soo degaaya ruux oo jibriil ah jibriil miyaanu malak ahayn maya waa malak oo haddaba malaa'igtaas oo tii soo sheegay oo laynoo sheegay inay malaa'igtu soo degayso jawaabtu waxay noqonaysaa jibriil marka waxaa la sheegay laba goor mar lafdiga malaa'ika oo la camimay buu ku guda jiraa oo cumuumkaasaa lagu sheegay marna gaar baa loo sheegay marka shay gaara iyo shay guud oo caam ah ama shay khaasa iyo shay caama la ysku cadfayaa oo laysku ladhaya sida af soomaaliahaan ba loo yidhaahdo war ragow kaca oo hebelow sii kac miyaa la odhanayaa hebel raggii waa laga saaray oo dee wax kalaa lagu sheegay maya ragga waa ku jiraaye si gaara loo xusay ya si gaara ayaa loo xusay faqul biaayaati wa makhluuqaati waxaad tidhahdaa ilaahay waxaan ku garanayaa aayadihiisa hadday tahay aayaad kawniya iyo hadday tahay aayaad sharciya iyo makhluuqaadkiisa oo ah makhluuqaadku abuuray aayaadkii dabeed wuxuu ka tusaaleeyey aayaadka makhluuqaadka abuu wax ka mida tusaaleeyey oo u yihi wa min aayaatihi alleyl walnahaar walshamsu walqamar ashyaadani waa aayaad waana makhluuqaat waa aayaad kawniya makhluuqaadkiisana waxaa ka mid ahaaday cirarka toddobada ah iyo dhulalka toddobada ah sida cirarku toddoba cir u yihiin oo kala sarreeya dhulalkuna toddoba dhul weeyaan waatuu ilaahay qur'aankana ku ishaaray wa min alardi milahun dhulkana ilaahay wuxuu ka abuuray toddobada cir qaar la midaba ka abuuray bimacnaa toddoba dhul ayuu ilaahay abuuray axaadiista nebiguna waa sii caddaysay inay arlooyinku toddoba yihiin oo rasuulku wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam man dalama qiida shibrin dawaqahu allahu ilaa sabci aradiin ruuxa dulmiya oo dulmi ku qaata taaka in la eg oo arlada ka mid ah toddoba dhul baa qoorta loo geliyaa oo loogu duuba maalinta qiyaame marka arlooyinku waa toddoba weey loogama jeedo siday qaar yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa toddoba qayboodoo arladan loo qaybiyuun baa toddobada laga tilmaamayaaye toddoba arloo kala sarreeya loogama jeedo qawlkaasi sax maaha ee saxiixu waxa weeyaan inaan toddoba qaaradood iyo toddoba iqlim ama toddoba dhul aan loo jeedin oo dhammaantood dhul keliya isku ah laakiin toddoba ah, toddoba dhul oo kala sarreeya oo kii ugu sarreeyey innagu aan ku sugannahay baa looga jeedaa walarduuna asabcu waman fiihina wama baynahuma marka ilahay makhluuqaadkiisa waa lagu gartaa saas aawoodee makhluuqaadka ilahay waa in laga fekeraa si iimaan loogu korarsado makhluuqaadka cajiibka uu ilaahay abuuray markuu qofku u fiirsado ou cirkan inaga sarreeya iyo xidigaha ku sugan iyo qoraxda iyo dayaxa markuu eege ka fekero arladan goosha laynooga dhigay eanu dul saaran nahay uu ka fekero buuraha badaha xayawaanaadka bale markaa waxa yani naftiisa uu ka fikero ruux wuxuu kororsanayaa iimaan ilaahay daatadiisu siday tahay inuu ka fikero maaha oo shaydaanku waqtiyada qaarkood waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo war ilaahay suu egiya war ilaahay suu yahay baabkaa albaabkaa waa inaad iska xidhaa shaydaanka waa inaad raacin khawaatirta faasidka uu qalbiga ku soo ridayo waa inaad ka saartaa waad tidhahdaa aamantu billah waad shaydaanka iska naartaa acuudu billahi asamiici alcaliimi min ashaytaan alrajiim oo khawaatirtaa faasidkaa waa inaanu sii raacraacine iska iska daafacayo iska celiya nabiguna wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam tafakaruu fi khalqi illah walaa tafakaruu fi daati illah ilaahay makhluuqaadkiisa ka fekera ilaahay daatadiisa ka fekerina lakiin makhluuqaadka ilahay ka fekera waayo makhluuqaadka markuu ruuxu ka fekero wuxuu kororsanayaa iimaan hadduu muraayadda intuu soo qaato sidaa isu eego oo ilaahay siduu u abuuray iyo siduu u qurxiyey iyo siduu afka ugu jeexay siduu sanka ugu sameeyey siduu sanka u soo taagay siduu indhaha ugu goday siduu indhaha ugu dilaaciyey suu indhaha marka waxa weeye yani uu qaybo uga dhigay guluubka markaa dhexda uu ku sugan yahay iyo sida marka ay tahay iyo siday u taag daran tahay iyo siduu ilaahay u ilaaliyey meel taagan oo koodkaasoo kalea isha lagama laalaadin waayo wax waliba waa geli lahayd meesha isha eh, la geliyey oo allah u geliyey waa goday saas aawadeed waxyaalo badan oo ku dhici lahaa isha ama ku socday waxaa laga yaabaa koodku inuu ka qabto xagga ka hoosaysa waa soo taaganta xagga ka sarraysa waa soo taaganta waxaa loo yeelay yani markaa baalal yani daboolaya waxaa loo yeelay xirribo hadda ma aragta qurux baa kullu daalik ku jirta waxyaalihii markaa yaryaraa baalasha indhaha timaha yare ku yaalla baa ka celinaya waxa daciifka ah waxa waaweynna koodadkan baa ka celinaya markay dadku ka yaabeen waatay yidhaahdeen ishu itaal ma lehe ayaan bay leedahay ilahay baa ilaaliyey ilaahay ayaa ilaaliyey ruuxii waxaa loo yeelay afkiisa hadduu eego yacni sida afkiisa laga yeelay waa cajaa'ib ilka uu wax ku cuno carabuu ku hadlaayo dalqad sheexan biyihii iyo wuxuu cabbayey iyo wuxuu cunayey iyo wixiiba ka daadegayaan candhuuftii uu ku liqayo kullu dalik laba hunguriyo isbarbar yaalla oo midna hawadii marayso midna wixii la cunayay ama la cabayay marayaan ya marka uu ruuxu saxanayo hungurigan hawada ay maray uu maray ay marayso hunguriga hawadu marayso bay yara xadanteeyey waxbaa xadanteeyey waa kan saxanaya dabeed ee qofku markaysaa khatarta u geliyay maaha wuxuu inay hungurigaa mareen laakiin xadantada yare uu xadanteeyey ayuu ku saxanaya waayo ilaahay wuxuu ugu talagalay in hawa marto waa cajaa'ib siduu ilahay u habay xaggan waxbuu ka cunayaa calooshiisa uurku jirtiisa siday tahay iyo siday u tartiibsan tahay ya waxa weeye la yaab bay leeda cuntadii markuu cuno dheecaanaa u diyaara dheecaanadaasaa kusoo daynaya cuntadii bay u burburinayaan waa u jilcinayaan yacni wuxuu ka nuugayaa waxyaalaha uu baahan yahu cuntada ka nuugaya ee ku jira hadday xadiid tahay hadday faytamiin tahay hadday marka waxa weye duhniyaadu u baahan yahay tahay hadday markaysa markaa tahay yani tamartii markaysa marka waxawan ay tahay yani waxa nooc kastoo u baahan yahy waa kala baxaya waxaan u baahnayn waa isdhaafinayaan tuubo kale bay wixii marayaan markaasay qashin saar bay u baxayaan qayb waxay marayaan maslagii waxa dareerihii ka baxayeen oo kaadibu markaysaa noqonayaan waa wixii aan anfacayn waxna waxay noqonayaan saxaray noqonayaan cuntadii udgoonayd ee macaanayd ee aad markii hore cunaysay ead faraha isku goosanaysay markaa dambe qarmuunka marka isma haysan karaysay markay soo baxayso waa cajaa'ib inay kaa timaadana waxaa kuugu jira caafimaad ya haddii ruuxa marka waxa weeye qashinsaarkaa aanu samayn oo calooshiisu istaagto xanuunna ay marka u sababayso yacni ruuxu hadduu naftiisa xataa ka fekero waxaa ku sugan cibra cibraa ku jirta marka siduu ruuxu u kibrayaa markii ugu horraysay see lagu abuuray ya kayfa yatakabbaru yani siduu isu kibrinaya man awaluhu nudfatun madira wa aakhiruhu jiifatun qadira wa huwa bayna dalika xamilu cadira mid markii ugu horreysay biyo yar oo laga yakyaqsoonaya mid ahaa siduu u kibraya bal asalka ruuxu laga abuuray ha u fiirsado waa wuxuu ka yakyaqsoonayo waxaasuu ilaahay ka abuuray marka dambena wuxuu ku dambaynayaa oo ruuxu noqonayaa bakti yacni markaa bannafaya ama uraya mid kasta oo la jeclaa markaa uu dhinto lama haysan karo waar inaga aasa ya war mayd baa ina dul yaal saasaa la odhanaya marka wuxuu ku dambayn doonaa marka dambana bakti markii horena asalkiisu wuxuu ahaa biyaha yare laga yaqyaqsoonayo inta labadaa u dhaxaysana ya wuxuu xambaarsan yahay xaamilu cadira kiish saxara buu wataa oo oh, yacni waxa weeye dee halkan bay wixii ugu sugan yihin malawadkaasay ku jiraan meel kastuu tago waa la tegaya wadaad baa wuxuu yidhi hadduu ruux halkan muraayad looga dhigi lahaa maba kibreen baa la yidhi wadaad baa beri saa markuu is yidhahdo waxbaa tahay oo isla yaro weynaadaba markuu saa isu eego u yidhahdo waxa halka ku fadhiyo eeg bay biq ka noqon lahay marka makhluuqaadka ilahay waa in laga fakaraa daatada ilahay waa inaan laga fakarin marka allah u sujuuda makhluuqaadka ha u sujuudina sida qoraxda iyo dayaxa ha u sujuudina ee allah oo qura u sujuuda ilahayna waa ka idin abuuray ina rabakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fi sittati ayaam lix maalmood buu ilaahay cirarka iyo dhulka iyo waxa udhexeeya ku abuuray waxay culammadu yidhaahdeen rabbi wuxuu qaadir ku ahaayo awoodayay ilbidhiqsi inuu ku abuuro ya inamaa amruhu ida araada shayئa an yaquula lahu kun fayakuun kun intuu yidhaahdo hadduu doono inuu ku abuuro fii laxda waa ku abuuri lahaa ilahay lakiin bacdu ahli cilmi waxay yidhaahdeen xikamka ku jira inuu ilaahay lix maalmood ku abuuray cirarkiiyo dhulka xikamka waxaa ka mid ah wallahu aclam yacni waxa weeye barisu ilaahay baraayo addoommadiisa inay umuuraha degenaansho kula yimaadaan aynay degdegin bacdu ahli cilmi xikmadda caynkaasa ayay markaa ijtihaadan ku tilmaameen uma istawa cala alcarshi ilahay carshiga ayuu ka koreeyaa taa macnaheeduna ma aha carshigaa haya loogama jeedo xaasha ilahay makhluuqaadka o dhan carshigiiyo waxa ka sokeeyaba ilahay isagaa haya carshiga iyo xamalatul carshigaba ilahay isagaa haya makhluuqaadka dhanna hani buu ka yahay marka waa ka koreeya ilaahay carshiga loogama jeedo xaaje iyo baahibu carshiga u qabaa loogama jeedo carshigu xaamil buu u yaho waa sidaana loogama jeedo baail weeye waxaas ilahay makhluuqaadkao dhan qani buu ka yahay makhluuqaadkao dhanna ilahay isaga haya ciduu u baahan yahayna ilaahay ma jirto ciduu u baahan yahay ma jirto cid waliba ilaahay bay u baahan tahay koraynta ilaahay carshiga ka koreeyana kayfka iyo qaabka uga koreeyo garan mayno sida laynoo sheegay baynu u rumaynaynaa nu'minu biha kama waradat waxaan u rumaynaynaa siday usoo aroortay laakiin sida makhluuq makhluuq uga koreeyo ilaahay carshiga ugama koreeyo kayfka iyo qaabka uga koreeyana garan mayno taxriifna ku samayn maynoo oo bedeli mayno ee lafdan waa macnan saa laynoogu sheegay inu u caqiidaynayna u rumaynayna waatuu imaam malik uu yidhi alistiwaau macluumun nin baa u yimi wuxuu yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawaa kayfa istawaa ilaah araxmaanku carshi uu ka korreeyey markuu ilaahay uu yidhi kayfa istawaa siduu uga korreeyey imaam maalik waa foorarsaday hadalkaana waa ka cadhooday xataa calahu ruxadaa ilaa uu cadho daraaddeed ilaa uu cadho daraaddeed dhididay markaasuu madaxa sare u qaaday markaasuu alistiwaau macluum waalkayfu majhuul waaliimaanu bihi waajibun waalsu'aalu canhu bidca wuxuu idhi istiwaaga waa la yaqaanaa oo macnihiisu waa macruuf istiwaagu waa irtifaac iyo culuw waa korayn wlkayfu majhuulun qaabkuna waa mid majhuulah oo aan makhluuqaadku garanay waliimaanu bihi waajibun in la rumeeyaa waa waajib wasu'aalu canhu bidca in la waa bidco wuxuu u jeedaa canhu ay can ilkayf qaabka in la isweydiiyaa bidcaah oo la yidhahdo ninku muxuu weydiiyey kayfa istawa waayo kayfka iyo qaabka sifada ilaahay tahay makhluuqaadku garan maayaan marka kayfa lama yidhaahdo wasu'aalu canhu ay can ilkayfi bidca kayfiyadda in la isweydiiyaan waa bidco wuxu uhi waxaan ku malaynayaa nin xun inaad tahay akhrijuuhu cani iga saara buuri marka sifaadka ilaahay dhammaan waa in la wada rumeeyaa sida laynoogu sheegayna rabbi loogu sifeeyaa tashbiih iyo tamsiilka laga nafiyaa la yidhaha kuwa khalqiga lama mid aha kayfkiiyo qaabka laga gaabsadaa macnahooda aan la bedelin macnaha marka alfaaddu ku tusinaysa aan laga marhnaysiin ee macnahana la caqiideeyaa la rumeeyaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk